alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kaiira kitaabu ljihaad baynu ku jiray oo fadligiisa iyo laga warramayey wujuubkiisa wujuubka waxaynu sheegnay inuu u qaybsamo kolley si caam ah waxaynu u sheegnay in kastaynaan tafsiilin marna fardu kifaaya marna fardu cayn waxayna kale yihiin marka la yidhahdo waa fardu bimacnaa waa ku tacayuno ruux haddaanu la iman shakhsi ahaan u dembaabayaa ha ahaato maray muslimiintao dhammi ku wada dembaabayaan cid kastoo awoodi karaysay oo qudro u leh oo kari karaysay iyo mar ay cid gaara ku tacayunayso farducayn ku noqonayso saddex xaaladood bay culammadu yidhaahdaan jihaadku waa farducayn cayn alxaalat waxay ku saabsan tahay cid markaa goobta xaadirtay goobtii jihaadka ee bimacnaa gaalada laysku helay qofka goobtaa joogay inuu ka cararaa uma bannaana saas aawadeed dembiyada kabaa'irta waaweyn waa ta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku daray ijtanibu sabca almuubiqaat waxaana ka mid ahaa watawalli yowma azaxfi jeesiga la jeesto la cararo maalinta gaalada marka lala kulmo gaaladii oo markaa gurguuranaysa oo bimacnaa fara badan yacnii waa uun zaxfi baa laga cabiraye hadday yar yihiin iyo hadday badan yihiinba waa soo gelayaan xukunka haddii qofku markaa eh, yani goobta u xaadiro yatacayan calayhi waxaa ayadda laga soo reebay uun qof ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fia qof markaa waxaa weeye u samaynaya eh, baqacararka xeelo dagaal u samaynaya oo wuxuu tusayaa inuu ka cararayo waxaanu niyeysan yahay inuu markaa ku ragaal celiyo ayuu niyeysan yahay oo yaga ku laayo waa u baqabeenlaynaya baqabeenlays wax la yidhahdo iyo waxaa kaloo laga soo reebay qof markaa u koox markaa ku biiraya oo koox kale ayuu markaa wuxuu doonayaa oo muslimiintii ka mida inuu garab siiyo ama ayuu doonaya oo yagii markaa u ciidmo oo kooxdaasu kula eeranaya marna waa kula eeranaya marna iyagu markaa yacni u gurmanaya oo dacalkoodoo kale haddii markaa ay culaysku ku badan yahay suu uga caawiyo uu isku dayey kaasi waxa weeye ka goobta tegey oo goobtii joogay yatacayanu calayhi aayaddii suuratulanfaalna waa sheegtay in dembi weyn ay taho kabaa'ir ah xadiiska nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa sheegay suurada labaad waxay ku saabsan tahay waa yacni beledkii islaamka hadday gaaladu soo weeraraan muslimiinta beledkaa joogaa inay ka daafacaan waajib bay ku noqonaysaa fardu ah hadday iyagu kari kari waayaanna dadka kale ka sii dambeeya inay u soo ciidmaan oo u soo kaalmeeyaan baa markaa iyagana fardu ku noqonaya marka taasna waxa weye waa suurada labaad oo beledka islaamka in gaalada laga daafaco waa shay waajiba yacni xasab alistitaaca intii la kari karo suurada saddexaad waxay ku saabsan tahay waa mar istinfaar uu sameeyey ee imaamkii muslimiinta ninkii u madaxda ahaa ee imaamka ahaa ayaa markaa wuxuu sameeyey istinfaar uu yidhi soo baxa cid mucayana hadduu ku yidhaahdo inay soo baxaan uu amro waajib waxaa ku noqonaysa inay markaa soo baxaanoo farducayn bay ku noqonaysaa yatacayanu calayhim hadduu istinfaar caama sameeyana caam ahaan buu markaana u waajibaya waxaa laga qaadanayaa ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima yacnii waciidka ku sugan waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaynu ku soo marray baabkii hore ee marka kitaabka ugu horreeyey baabu niya baynu ku soo marray waida stunfirtum fanfiruu haddii laydinka bixitaan dalbo oo laydinku yidhahdo baxa baxa yacni bixitaankii haddii laydin amro yacni baxa cidda amraysana waxaa looga jeedaa waa cidda marka xaqa u leh istinfaarka waxaa laga tilmaamayaa imaamkii baa loo jeedaa muslimiinta yacni madaxdii muslimiinta u talinaysay ayaa looga jeedaa sababtaa saddexaadna waa ku tacayunaa cid gaara ah hadduu ku yidhaahdo soo baxna saas si la eeg yatacayan calayhi waxay ku noqonaysaa fardu cayn bay ku noqonaysaa saddexdaas suuro wixii ka soo hadhay wuxuu noqonayaa fardu kifaaya waa faral ummadda si guud u saaran wa idaa qaama bihi man yakfii saqada alxaraju can ilbaaqiin ama saqada alismu can ilbaaqiin cid ku filan hadday ku qunto oo ku kacdo dembigu cidda kale waa ka dhacaya waa ka dhacaya marka fardu cayn iyo fardu kifaaya ayuu dhex yaallaa adilada fardu kifaayaha laga deliishanayana waxaa ka mida falowlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatu liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qowmahum ida rajacuu ilayhim lama odhan wada baxa maa kooxi baxdaa la yidhi marka idan waxaa laga qaadanayaa dee in qaybi inay baxdo uun la rabo ayaa laga qaadanaya aynay markaa laazim ahayn in la wada baxaa ayaa laga deliishanaya aayaddan lafteeda aynu soo marray culammadu waa ka deliishadaan laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina ghayru uli darari waalmujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalihim wa anfusihim waxaa ku sugnayd fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim cala alqaacidiina daraja wa kullan wacada allahu alxusna waxaa ku sugan in marka waxa weeye mujaahidiintii qaacidiintii mujaahidiinta la fadilaayo dhammaanna la wada ammaanay ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim wa cala alqaacidiina daraja kuwii asxaabulacdaarka aha bay ku fasireen kuwa dambe ee marka laynoo sheegayna wa fadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima darajaatin minhu wa makfiratan wa kaana allahu ghafuuran raxiima waxay ku fasireen ahlucilmiga qaarkood in looga jeedo kuwii aan markaa cudurdaarada lahayn kuwaan cudurdaarada lahayn ayay markaa ku fasireen marka eh, waxay ka mid tahay adilada loo deliishado ayay ka mid tahay wakhtiyada aanu markaa jihaadku farducaynka aanu ahayn wakhtigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam cidda ka hadha laguma canaanan jirin laakiin markuu farducayn yahay ciddii uu ku tacayuno haddii ay ka hadhaan waxay noqonaysay cid lagu canaananayay noqonaysay axwaash waa kala duwanay mararka markaa jihaadku farducaynka noqonayo kale waxaa ka mida wakhtiyadii markaa dee la soo weerarayoo madiine loogu yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintiiba oo madiine lagu soo weeraray ghaswatu uxud iyo ghaswatu alaxzaab iyo yacni wuxuu markaa noqday yacni marka farducayn buu noqonayey farducayn ayuu noqonayey sidaas aawadeed dadkii cudurdaaranayey inay munaafiqiin yihiin ayaa markaa laynoogu sheegay yaquuluuna ina buyuutanaa cawra wamaa hiya bicawra in yuriiduuna ila firaara waa markaa ceebayn lagu ceebaynaayo lagu dhaleecaynayo oo xumaantooda la sheegayo sababtu waxay tahay farducayn buu noqday wakada ghaswatu tabuuk dagaalkii tabuuk laftiis farducayn wuxuu ku noqday istinfaarka nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam cid isagu reebay oo u cudur daaray mooyaane ciddii kale waxaa waajib ku ahayd inay soo baxaan waayo istinfaar caamuu sameeyey waida stunfirtum fanfiruu halkaasay gelaysa saas aawadeed cali bna abi taalib nebigaa reebay calayhi salaatu wasalaam biamrin min alrasuul buu ku hadhay saas aawadeed isaga fardacayn kuma ahayn waa kii isagu lahaa waxa weeye ma waxaad igu reebaysaa dumarkii carruurta oo uu yidhi amaa tarda an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa hayra an laa nabiya bacdii yacni waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaas yidhi maqaamkii haaruun ka joogay muuse inaad iga joogto oo bimacnaa adigoo aad noqoto kaan istikhlaafayo oo ku reebaayo markanaan hadda ka baxay yacni madiine aan ka baxay dadkii reer madiine inaad sii maamusho oo iiga sii dambayso oo yacni arrinkooda markaa aad adigu ka sii mas-uul noqoto maqaamkii haaruun muuse ka joogay inaad iga noqoto miyaanad ku raalli noqonayn laakiin waxaad kaga bedelan tahay dee haaruun nebiguu ahaa laakiin aniga nebi iga dambeeyaa ma jiro bimacnaa nubuwadii anaa laygu khatimay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamaya wuxuu tilmaamayaa nubuwadii isagaa lagu khatimay oo nubuwad dambe ayna jirin marka taas mooyaane sida kale marka inaad halkaa iga joogto miyaanad markaa ku raalli noqonayn xadiiskan aan tambiihiye loogama jeedo inuu mar kasta oo nebigu calayhi salaatu wasalaam u ama maqnaanayo amaba markaa uu geeriyooday inuu cali ka noqonayo khaliifo muraadku maaha waxaa laga tilmaamayaa markan baa loo jeedaa xaaladdan hadda inaad iga noqoto eh, yacni markaa khaliifo iga noqoto miyaad ku raali noqonayn haddii looga jeedi lahaa mar kastuu nebigu calayhi salaatu wasalaam shakhsi ahaantiisa la waayo yacni ama maqnaanshaa lagu waayo marka uu ka safray oo ka tegay madiina ama geeriba ha lagu waaye inuu cali khaliifo ka noqonayo hadduu muraadku ahaan lahaa waxay noqon lahayd mar walba in isaga markaa lagaga tago madiina mana dhici jirin halkaa mar baa lagaga tegey asxaabo kaloo badan baa markaysagaa marba mid laga tegayy ilaa toban saxaabi ayaa marba mid uu nebigu si istikhlaafayey markaa mid cali ku gaara ma ah xataa qaarkood akara min mara hal mar wax ka badan la istikhlaafay oo khaliifo laga dhigay hadda maaragta marka ta kale haaruun muuse khaliifo kama noqon khaliifadii marka waxaweye markuu muuse dhintay isagu khaliifo kama noqon sababtu waxay tahay haaruun muuse waaba ka horreeyey oo haaruun iyo muuse waxa horraan dhintay haaruun baa la horraan dhintay yacni muusaa dembeeyey muuse ayaa dembeeyey marka calaa kulli xaal xadiiska daliil uguma jiro qolada markaa shiicada daliil uguma jiro wax daliili uguma sugna marka xaaladda nebigu istinfaaro saasay ahayd miday fardu u noqonaysay saasay u ahayd laakiin awqaadda aanu jihaadku fardu aanu noqonin dee dad baa ka hari jiray lamana canaanan jirin ghaswo kastaba dad baa ka maqnaa hadday beder tahay iyo hadday ghasawaadkii kale tahay mid walba laguma canaanan haddii aan markaa suwarka farducaynka ay tahay haddaynay ahayn mid lagu canaanan jiray maaha markaa sidaas aawadeed yacni waxa weeye way kala duwan tahay markuu farducaynka yahay iyo markuu fardu kifaayaha yahay saas yadaabay u kala duwan tahay asalkuna waa inuu fardu kifaaye yahay laakiin axwaasha qaarkood buu tacayunayaa ou noqonayaa farducayn farducayn u noqonaya waayahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaala ataa rajulun rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam abi saciidin alkhudri waxauu yidhi ataa rajulun ninbaa u yimi rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yidhi ayu nnaasi afdal dadka keebaa ugu fadli badan qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam mu'minun yujaahidu binafsihi wa maalihi fii sabiili illaah waxaa ugu fadli badan mu'minun muumin yujaahidu jihaadaya binafsihi naftiisa ku jihaadaya wa maalihi iyo maalkiisa ku jihaadaayo fii sabiili illahi ilaahay waddadiisaoo jihaadka ugu jihaadaaya muumin naf iyo maalba ku jihaadaya oo maalkiisiina jihaadka kaga qaybgelaya naftiisina kaga qaybgelaya ayaa dadka ugu fadli badan qaala wuxuu uhi ninkii nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam uma man kuma ku sii xiga qaala wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam mu'minun fii shicbin min ashicaabi yacbud allaha wa yadacu annaasa min sharih halkaa maa min baa nusakha qaarkood mala qoran waa khata matbaci ah marka halkaas waxa weeyaan aan dhugbaarsanad waxaa ku sii xiga muumin ku sugan yacnii buur markaa waddadeeda ama buur markaa karinteed ku sugan dariiqeed ku sugan shicbigaasoo min ashicaabi waddooyinka buuraha ama dariiqyada buuraha ku yaalla wadiiqooyinka buuraha ku yaalla ka mida muumin halkaa ku sugan oo yacbudu allaha allah caabudaya wa yadacu annaasa min sharrih wa yadacu annaasa dadkana ka tegaya min sharrihi yacni sharkooda ka fogaanaya oo isle waxaweeye dadka sharkooda iskaga durug oo halkaa allah ku caabudayo ictizaal la yimi uu dadka dembiyadooda ka dheeraaday ayaa marka ugu fadli badan muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa ruuxa markaa jihaadayaa inuu fadli badan yaha laga qaadanaya waxaad garanaysaa ruuxan jihaadayaa inuu yahay ruux muumin ah oo iimaankii la yimi mar labaadkana waxaad garanaysaa inuu markaa salaadii la imanayo oo haddii kale de waxa weeye jihaadkiisu inuu fadli bataa ma dhacayso ama inuu afdal noqdo dadka ka ugu fadliga badan waayo salaad la'aantu waxaa la garanayaa inay markaa aad iyo aad u culus tahay ahlucilmiga qaarkood ay leeyihiin qofka salaadda ka taga waa gaal marka looma jeedo inuu markaa dee bilaa salaad yahay iyo laga tilmaami maayo waa mu'min mu'min markii laga cabiray waxaad garanaysa inuu waxaweye iimaankii waajibkaa inuu u sugan yahay oo waajibuliimaankii inuu la yimi waajibuliimaankii inuu la yimi oo aanu markaa waxaweeye ahayn yacni faasiq iyo wax la mida oo iimaan wuxuu u yimaadaa dee mutlaq iyo muqayad mar nuqsaan iyo cisyaan baa lagu qaydaa mar nuqsaan iyo cisyaan baa lagu qaydaa oo waxaa la yidhahdaa waa mu'minun naaqis liimaan ama waa mu'minun caasin waa mu'min caasi ah kaasi waxa weeye waa kii marka ahlulwaciidka ahaa ee waciidka loogu goodiyey midna waxa weeye waa mu'min oo mu'min itlaaqan mu'minkaa idlaaqan wuxuu noqonayaa dee kii waxa weeye markaa fisqi iyo macaasi iyo dembiye ka madhnaa iimaankiina la yimi iimaankiisii waxa weeye waajibkaa wuu xasiliyey waa min ahli lwacdi marka muumin sifadiisu caynkaatoo iimaanka kaamilka bimacnaa kamaalka waajibka ay ku sugan yahay ku sifaysan kadibna markaa naf iyo maalba ku jihaaday ayaa wuxuu yahay afdalunnaas dadka ka ugu fadliga badan cidduu la jihaadayo horeynu usoo sheegno oo dee uu cidduu la jihaadaya waa gaalada jihaadku muslimiin ma khuseeyo yacni waxa weye cidda lala jihaadaya muslimiin inay noqotaa ma suuragal aha ya yacni marka la sheegaayo gaalada in lala jihaadaa laynoo sheegaya laakiin ruuxu inuu yidhaahdo waxa weeye muslim baan eh, dad muslimaan la dagaalamaya haddana waxa weeye jihaad baan ku jiraa dee war saxa ma aha yacni waxa weeye waa muqaatalatu alkufaari alxarbiyiin linusrati diin alislaam gaalada xarbiyiintoo lala diriro ayaa jihaad la yidhaahdaa oo loola diriraayo kelmadda ilaahay in la koraysiiyo oo diinka islaamka loo gargaarayo marka muslim haddii lala dagaalamayo jihaad noqon mayso jihaad noqon mayso marka in la yidhaahdo waxa weeye jihaad baan ku jiraa muslimna uu la dagaalamayaa dee waxa weeye markaa sax ma aha taasi jihaad noqon mayso magacyo kale markaa yeelataa oo ay markaysa waxa ku timaadaa marka waxa weeye in markaa jihaad laga dhigo dee sax noqon mayso yani jihaadku wuxuu khuseeyaa gaalada yacni qaatulu lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum sida nebiguba yidhi calayhi salaatu wasalaam gaalada kula jihaada yacni xoolihiinna iyo nafihiinna iyo carabadiinna kula jihaada yacni odhaahdiinna mid walba kula jihaada naf iyo maal iyo af mid walba kula jihaada yacni saas markaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa dagaalka muslim loo dagaalamayo iyadu waa ka duwan tahay yacni marka ma noqonayso markaa jihaad ma noqon mayso kaasi waa kii ugu fadliga badnaa jihaadkiibuu u taagan yahay ka ku soo xigaa waa kii waa muumin markaa dadka ka ictisaalay sharkooda oo buurbuuraha ka mida ayuu marka iskaga sugan yahay keligii halkaasuu ilaahay ku caabudaya yacni isaga iyo dee cidduu markaa uu maamulayo reerkiisi halkaasi iskaga sugan yihi dadka sharkooda ayuu ka fogaaday oo ka ictisaalo ka dheeraaday kaasi waxa uu yahay isaguna waa fadli badan yahay khaasatan weliba culammadu waxay yidhaahdaan wakhtiga fitanka ay tahay ayaa marka ictizaalku waa sii fiican yahay in laga fogaado yacni waxa weeye markay fitan tahay oo dagaalada fitnada iyo waxyaalahaasi ay jiraan waa in ictizaal la sameeya afdal ah waayo haddii kale qofku fitnadii si yar buu u gelaya si yar ayuu u gelaya yacni waxa weeye in miyada la ysaga baxo in laga ictisaalo laga dheeraado fitnadii in buuraha iyo meelaha ilaahay layskaga caabudo oo wakhtiyada fitanka ee muslimiintu islaynayaan laga durko oo laga fogaado ta noocaasi waxay tahay mid waxaweeye markaa weliba gaar loo sii ammaanay oo waxaweeye nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiga fitanka u amray in waxa weeye kii xataa xoolo miyiiliya xoolihiisi miyigiiyo meelaha inuu qabto yacni waxaweye kii beer lihi beertiisii xaggaas inuu qabto in guryaha markaa la laazimo in waxaweeye laga dheeraado markaysa waxa fitnada yacni saas yada ah marka wakhtiga fitanka weliba ictizaalkaasi wuxuu noqonayaa mid maxmuud ah haddii qofku markaa uu laakiin u sabri karayo wakhtigu haddayna fitan ahayn oo dagaal fitan aanu jirin qofkuna dadka sharkooda u sabri karaayo iskana ilaalin karayo dee inuu dadkii ku dhex jiro oo uu khayr ka amro oo uu xumaanta ka reebo oo uu sharkoodana iska ilaaliyo ayaa afdal ah hadduu taa awoodi karayo oo uu markaa kari karayo almu'minu aladii yukhaalidu annaasa wayasbiru cala adaahum khayru min almu'mini aladii laa yukhaalitu annaasa walaa yasbiru cala adaahum waatii xadiis lagu soo wariyey yacni markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi muuminka dadka dhex gelaya oo dhibtoodana ku sabraya wuxuu ka khayr badan yahay muuminka dadka aan dhex gelaynin dhibtoodana aan ku sabri karaynin ayuu ka khayr badan yahay marka yacni waxa weeye waxaa afdal ah ruuxa markaa dadkii toosinaya oo xumaanta ka reebaya oo wanaagga amraya oo sharkoodana iska ilaalinaya kaasaa afdala hadduu kari karo hadduu laakiin taa awoodi kari waayey ictisaalka marka afdal ah laakiin markay tahay fitanka ay tahay ictizaalkaa fiican baa la yidhi mar haddii fitnadii qofka aanu baajin karayn oo waxba ka qaban karayn inuu ka dheeraado ka fogaado oo naftiisa kala cararo iyo ehelkiisa ayaa marka waxa markaa munaasib ah xadiiska kun iyo laba boqol iyo siddeed iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo sagaal wa can sahli bni sacdin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulkii ilaahay waxau yidhi calayhi salaatu wassalaam ribaatu yowmin fii sabiili illaahi khayrun min addunya wamaa calayha ribaatu yowmin nafta maalin markaa in la xidho faranta lagu xidho fii sabiili illahi ilaahay waddadiisaoo jihaadka ah yacni markaa in nafta lagu xidho ribaadku waa maxay waa in marka waxaweye farantii lagu sugnaado wey taasaa ribaada oo naftiiba halkaa lagu xabisaya halka faranta ah ee cadowga gaalaad ay ka soo weerarayaan muslimiinta halkaa maalin nafta in lagu xabisaa farantaa gaaladu ka soo weerarayso muslimiinta oo la joogo heegan loo ahaado dagaalka gaalada khayrun min addunya wamaa calayha waxay ka khayr badantahay adduunyada iyo waxa ku kor suganba ayay ka khayr badantay wa sawti axadikum min aljannati khayrun min addunya wamaa calayha wa mawdicu sawti axadikum midkiin jeedalkiisa meesha uu dhigo oo min aljannati jannada ka mida khayrun min addunya wamaa calayha waxay ka khayr badantahy adduunyada wamaa calayha iyo waxa adduunyada korkeeda ku sugan oo dhan bay ka khayr badantahy waarawxatu yaruuxuha alcabdu waarawxatu gelin dambe socodka uu socdo rawxadaasoo yaruuxuhaa inaad xaalaysaana ku bannaan inaad sifaysana ku bannaan waayo ashaa jinsiye ahoo macno nakira iska leba rawxo mucayana maaha yaruuxuha alcabdu xaal rawxada waa addoonku marka waxa weeye soconayo gelinkaa dambe fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa u soconayo tacaala allah isagaa koreeye aw ilghadwatu ama gelin horeed socodka marka uu socdo oo jihaadka uu socdo intii tii hore ayaa u qadaran ya intii oo kale khayrun min addunya wamaa calayha waxay ka khayr badan tahay adduunyada iyo waxa korkeeda ku suganba ayay ka khayr badantahy muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay oo labaduba soo weriyey oo labaduba soo weriyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa faranta in la joogo gaaladu meeshay ka soo weerarayso muslimiinta in lagu sugnaado nafta lagu xabisaa maalin qura inay aad u khayr badan tahay oo adduunyada iyo waxa korkeeda ku suganba inay ka khayr badan tahay marka camal fadli badan inuu yahaa laga qaadanay walow yaanu marka waxa weeyaan yani dagaalba la kulmin maalintaas laakiin mar hadduu u heegan yahay oo niyadii xaasil tahay oo halkii farantaa uu joogo ilaahay dartii u joogo jihaad uu joogo yacnii ilaahay dartii u jihaaday wuxuu noqonayaa mid waxaweeye camal fadli badan ku sugan meel jeeda la dhigo jannada ka mida adduunyadii waxa korkeeda ku suganna ka khayr badan waxay ku tusinaysaa adduunyadu siday u liidato waxay kaloo ku tusinaysaa jannadu siday u qiimo badan tahay ya ayay ku tusinaysaa gelin keliya oo markaa addoonku jihaad u socdo baa adduunyadiiyo waxaa korkeeda ku suganba ka khayr badan ya hadday dhulkeeda tahay iyo hadday daaraheeda tahay iyo hadday xoolaheeda tahay iyo hantida maguuraanka tahay iyo hadday naqadka tahay iyo hadday mawaashida iyo xoolaha soconaya tahay dhammaan waxaa ka wada khayr badan yacni waxa weeye gelinkaa keliya ee jihaadka markaa loo soconayo ama waxaa ka khayr badan faranta lagu sugnaanayo maalin qura oo jihaad lagu sugnaanayo faranta loogama jeedo yacni muslimiin islaynaysa farantood lagama tilmaamaa oo taasi waxa weeye iyadu markaa tii laga warramayey ma ah waxaa laga hadlayaa jihaad ilaahay waddadiisa ah waddadiisa loo jihaado ayay ku saabsan tahay oo cadowgii gaalaad faranta loogu sugnaanayo taasaa la ammaanayaaye muslimiin islaynaysaa yacni lama ammaanayo muslimiinta islaynaysaa dee dembi unbaa laga qaadayaa oo waxa weeye marka alqaatil walmaqtuulu fi nnar waa ka nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatil walmaqtuulu fi nnaar hadday labada muslim seefahooda isla kulmaan ay iskala hor yimaadaan riwaayo kale waxay sheegaysaa ida tawaajaha almuslimaani bisayfayhima hadday isla soo qaabilaan labadooda seefood iyagoo doonaya dee inay ku dagaalamaan faalqaatilu walmaqtuulu fi nnaar ka wax dilay iyo ka la dilay labaduba naarta ayay gelayaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasay yidhahdeen rasuulka ilaahayow hada alqaatilu fama baalu lmaqtuul yacnii kan wax dilay bimacnaa garannay inuu naarta gelayo oo dee isagu waxbuu dilayba fama baalu lmaqtuul kan isaga la dilay maxaa xaalkiisu yaho naarta ku gelayaa labadaba nebigu naartii buu ku xukumay wuxuu naarta ku gelayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih isna wuxuu ku dadaalayo doonayey inuu saaxiibkii dilo niyadii markaa dilka ayuu doonayey inuu dilo ayuu rabay niyadaasu isaguna naarta ku galay iyo dayga uu isku dayey hadda uma suuro gelin haddana waxaa laga dhexaysiiyey labaduba naarta inay gelayaan riwaayo kale waxay sheegaysaa innahu araada qatla saaxibi wuxuu doonaayey saaxiibkii inuu dilo ayuu doonaayey saaxiibkii inuu dilo ayuu doonayey marka muslim dagaalkii waa in laga fogaadaa aad yo aad laysaga ilaaliyaa yacni naar baana lagu galaayee janno lagu geli maayo janno lagu geli maayo yacni dagaalada fitanka ah ee waxaweeye markaa qabyaaladda iyo yacni anaa talinaya iyo anaa talinaya iyo waxaweeye laysku laynayo yacni marka waxaweeye waxay noqonaysaa yacni wax markaa lagu yacni markaa cadaab mudanayo weeyaan ee wax laga faa'iidayo oo janno lagu helayo ma aha xadiidka kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqoliyo toban wa can salmaana radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul salmaan waxauu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayaan maqlay ribaatu yowmin wa leylatin khayrun min siyaami shahrin wa qiyaamih ribaatu yowmin wa leylah habeen iyo maalin in nafta lagu xidho faranta yacni cadowga gaaladu ay ka soo duulayaan farantaa lagu xidho oo la joogo heegan loo ahaado khayrun waxay ka khayr badan tahay min siyaami shahrin wa qiyaami bil in la soomo oo maalinteedana la soomaayo habeenkeedana la kacayo qiyaamuleyl lala imanayo waxaa ka khayr badan habeenka iyo maalintaa keliya nafta lagu xabisaayo faranta jihaadka ah wa in maata fiihi hadduu ku dhinto halkaa faranta ana ujriya calayhi camaluh camalkiisaa loo socodsiinayaa oo u daa'imaya oo loo qoraya alladii kaana yacmal camalkiisaasoo kuu samayn jiray ah bimacnaa ajarkiisii baa u sii soconaya nusakha qaar waxay qorayaan wajara calayhi camaluh camalkiisaa u soconaya marka waa islaam macnuhu waa isu tegaya ujriya calayhi camaluhu iyo jaraa calayhi camaluh labada nuskhe kolle hayaa labadu waxay qorayaan ujriya wa ujriya calayhi risquhu wa amina alfataan wa ujriya calayhi waa loo socodsiiyaa risquhu arsaaqdiisina waa loo socodsiiyaayo arsaaqdii shuhaadada lagu arsaaqi jiroo kalaa lagu arsaaqaa oo yacni markaa yacni uu dhinto dabadeed sida marka waxa weeye shuhadada loo arsaaqo iyo waxa la siiyo kala la siinayo wa amina alfattaan wuxuu ka badbaadaa jinsiga kuwii wax fitnaynayana waa ka badbaadaa kuwii wax imtixaanaya malaa'igta iyo fitnadoodii imtixaankoodii waa ka badbaadayaa taasna waa laga badbaadinayaa wa uuminana waxa way nusakha qaarkood baa qora wa uumina haddii la waa laga badbaadiyaa weyi mugayaru siiqa laga dhigay wa aamanahum min khawf wa aamina waa ka badbaadayaa alfataana jinsiga kuwa wax fitneeyana waa ka badbaadayaayo malaa'igtiiyo imtixaankooda waa ka badbaadayaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu ka hadlayaa fadliga faranta jihaadka in lagu sugnaado oo ilaahay dartii loogu sugnaado fadligay leedahay ayuu ka warramaya waxaanu xadiiskani sheegayaa habeen iyo maalin keliya in faranta jihaadka la joogaa in camal aad u khayr badan tahay waa midda koowaad ee bil soonkeeda oo sunna ah iyo habeenkeeda oo la kacaayo oo sunna ah waxaa ka khayr badan habeenka iyo maalintaa keliya ee nafta lagu xabisay faranta faranta jihaadka waa fadli weyn haddaan laba dilin ow dabeedna markaa halkaa kuba dhinto geeriduunbaa kula kulantay bir laguma dilin gaaladii ma dilin camalkiisi waa u soconayaayo ajarkiisii baa loo qorayaa wixii camale uu samayn jiray yacni marka in la eg baa loo qorayaa u soconays oo thawaabkaasi ka go'i maayo arsaaqdii shuhadada lagu arsaaqayo kalena waa lagu arsaaqayaa wixii la siinayay shuhadada oo kale la siinayaa waata laynoo sheegay shuhadada ina arwaaxa shuhadaa'i fii xawaasili tayrin khudrin tasraxu min aljannati xaysu shaa'at nafaha shahaadada waxaa la geliyaa yacni gulgulo markaa shimbiro yacni shimbiruhu cunaha ay soo buuraan halkaasoo kalea la geliyaa markaasay meeshay doonto jannada ka daaqdaa nafaha shahaadadu iyagoo suurada yacni markaa shimbirtoo kale ah oo halkaa ku sugan ayaa jannada meeshay doonaan ay ka daaqayaan isaguna arsaaqdaasoo kale la siinayaa lagu arsaaqaya kuwii malaa'igta ahaa ee imtixaanayey qofka qabriga la dhigana waa ka badbaadayaa oo fitnadii qabriga eh, waa laga badbaadinaya marka intaas oo fadliya loo sheegay eh, faranta keliya in lagu sugnaado haddii jihaadka lagu dilana waa kasii fadli badan yihin xadiidka kun iyo saddex boqol dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo koob iyo toban can fadaalata bni cubaydin radia allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu aleyh wasalama qaal kulu mayitin yukhtamu cala camalihi ila almuraabita fi sabiili illah nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu mayitin mid kastoo dhinta yukhtamu calaa camalih camalkiisa waa la xidhaya waa la khatimaya ila almuraabita fii sabiili illaah ka naftiisa faranta jihaadka ku xidhay mooyaane ee halkaa ku sugnaaday mooyaane dadka kale camalkooda waa la xidhayaa oo waa la khatimaya fa innahu yunmaa lahu camaluh yanmi miidin qoramaysa yunmaa fainahu yanmi nusa qaarba mid bay qorayaan yunammaana waa jirtaa fainahu yanmi lahu camalu camalkiisa ayaa u siyaadaya oo u sii kordhaya usii soconaya yunamma nusakha qaarkoodna waa dabdinayaan yacni waa loo siyaadinayaa lahu camalu camalkiisaa loo siyaadinaya bimacnaa socodka camalkiisu u soconaayo oo ajarkii camalkiisu u soconayaa loo kordhinaya ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo camalkiisa waa u siyaadaya oo u soconaya fa innahu yanmii lahu camaluhu ilaa yowmi alqiyaama wa yu'ammanu min fitnati alqabr wa yu'ammanu waxaa laga badbaadiyaa min fitnati alqabri imtixaanka qabrigana waa laga badbaadiyaa oo malaa'igta dadka imtixaanaysaa yacnii isaga ma imtixaanayaan ama imtixaankaas waa la waafajinayaa ku dhici maayo labada mid bay u dhacaysa oo haddii kollayba la waafajinayo oo sida saxdaa uga jawaabayo oo jawaabta xaqa la solonsiinaayo waa laga badbaadiyey haddii aslanba marka hore aan la weydiinna oo lagaba daayana yadana waa laga badbaadiyey marka waxa weeye labada mid walba waa u fasirmi kartaa rawahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidina baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan oo saxiix ah weeyaan baa tirmidi yidhi sheikh albaanina xadiiska waa saxiixi xadiiskani wuxuu tilmaamayaa camalka muraabitku inuu soconayo kii markaa waxawaye faranta ku sugnaa camalkiisu waa u soconayaa yacni markuu dhinta dabadeed waa u soconaya haddii markaa shahaado arrinkiisu ku khatilmo yacni u shahiidnimo qaato iyo haddaanu shahiidnimo qaadanee farantii ku dhinto labadaba camalkiisu waa u soconaya waa loo siyaadinayaa sawaabkii camalkuu samayn jiraa loo qoraya fitnada qabrigana waa laga badbaadinaya imtixaanka qabriga waatii nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis ku sheegaayey ida maata alinsaanu inqataca camaluh waxaa mashhuuro kollay kutubo badan ay ugu dhacday idaa maata bnu aadam laakiin asalka sidaa uguma sugna asalka wuxuu ugu sugan yahay alinsaan riwaayaadka qaarkoodna alcabdu baa ku soo aroortay usuusha xadiiska soo warisay ibnu aadam uma soo werin ibnu aadam uma soo werin wa idaa maata alinsaanu iyo ida maata alcabdu hadduu markaa aadamigu dhinto ama qofku dhinto waa qof kastay ku dhici inqataca camaluhu ilaa min halaas camalkiisu waa go'ayaa saddex mooyaane saddexda lasoo reebayna waxay ahaayeen waxyaalo uu sabab ku lahaa weeye xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa muraabitkii jihaadka ku dhintay ee faranta joogay amaba lagu dilay isagana camalku samayn jiray in loo siyaadinayo uu u soconaayo waa xukum gaara oo laga soo reebay oo waxa weeye khaas ah weeye oo markaa loo idaafaynayo ashyaadii kale ee lasoo reebay saasay noqonaysa xadiidka kun iyo saddex boqol iyo kow dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo labiyo toban wa can cuhmaana radia allaahu canh qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul cuhmaan waxau ihi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo ribaatu yowmin fii sabiili illaahi khayrun min alfi yowmin fima siwaahu min almanaazil ribaatu yowmin yacnii faranta in maalin la joogo fii sabiili illaahi waddada ilaahay ku sugan waxaa loo jeedaa jihaadkii ah khayrun waxay ka khayr badan tahay min alfi yowmin kun maalmood bay ka khayr badan tahay wa fii maa siwaahu min almanaasil lagu sugan yahay wixii markaa ka soo hadhay ribaadkaas yacni meesha markaa faranta ahee lagu sugan yahay ka soo hadhay oo min almanaasili yacni meele la dega yani kun maalmood bay ka khayr badantaho meelo kale lagu sugan yahay rawaahu tirmidiy xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu yidhi waa xadiis xasan oo saxiixa ah weeyaan sheekh albaanina waa taxsiiniyey marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa maalinta keliya ee jihaadka farantiisa lagu sugan yahay inay marka waxa weeye ka khayr badan tahay kun maalmood ay ka khayr badan tahay kunkaa maalmood saddex sanay ku dhow yihiin saddex sano ayuu ku dhow kun maalmood oo meelo kale lagu sugan yahay waxaa ka khayr badan maalintaa keliya ee faranta jihaadka lagu sugan yahay ee ilaahay dartii loogu sugan yahay yacni marka taasaa ka khayr badan marka sawaabka ribaadku inuu weyn yahay ayaa laga qaadanaya fadligiisu inuu weyn yaha laga qaadanaya xadiiska horeynu soo aragnayna waxaa laga qaadanaya ruuxii muraabitka ahaa ee waxa weeye faranta ku sugnaa ee halkaa ku nafbaxay amaba lagu dilay inuu camalkiisu isaga aanu go'ayn oo geerida aanu ku go'ayn xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abii hureyra waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi tadamana allahu liman kharaja fii sabiilihi laa yukhrijuhu ila jihaadun fii sabiilii wa iimaanun bi wa tasdiiqun birusulii tadamana allaahu allah wuxuu damaano qaaday liman kharaja fii sabiilih ciddii u soo baxda waddadiisa jihaadka u soo baxda laa yukhrijuhu ila jihaadun fii sabiilii wuxuu jihaadka u soo baxay xaal laa yukhrijuhu aanu soo saarayn ilaa jihaadun jihaad mooye wax kale aanu soo bixin jihaadkaasoo fii sabiilii waddadayda uu jihaadaayo wa iimaanun bi iimaanu i rumaynayo mooyaane wax kalena aynay soo saarin oo allah u rumaynaayo wa tasdiiqun birusuli iyo rumayn rasuulladayda uu rumaynayo mooye wax kalena aynay soo saarin yacni allah wuxuu u damaano qaaday oo yidhi ciddii markaa jihaadka ilaahay waddadiisa ah ciddii u soo baxda oo wax kale aynay soo saarin inuu ilaahay dartii u jihaado mooyaane oo allahna rumaysan yahay rasuulladii ilaahayna rumaysan yahay wax kale ayna soo saareen daafica iimaanka iyo jihaaddoonku soo saaray fa huwa daaminun calaya an udkhilahu ljanna yacnii damaan bay korkayga ka tahay waan u damaano qaaday an udkhilahu ljanna inaan jannada geliyo aw urjicahu ila manzilihi aladii kharaja minhu bima naala min ajrin aw haniima arjicahu miidin qora mise urjicahu adugu labaduba bannaan waa laba luqo oo marka la yidhaahdo arjicahu waxay noqonaysaa waxa weeye rajacadii mutacadiga ahayd in laga keenay fi in rajacaka allaahu waana sida fasaaxada badan leh in hamsada la kordhigo waa sida afsaxa ee fasaaxada badan leh ee jamaahiirulcarab ay ugu hadleen urjicahu marka la yidhaahdana waa luqatu hudayl yacni hudayl baa iyagu markaa arjacahu bay odhan jireen waa celiyey halka carabta kale ay ka odhan jirtay rajacaka iyo rajacahu ay odhan jireen waana sida qur'aanka ay ugu timiyeen oo rajacadu markaa mutacadi laga dhigaayo in hamse aan la gelini yacni iyadoo hulaasigeeda ah mutacadi laga dhigo yacni qur'aanka waa ku badan tahay mawaadic badan bay ku soo aroortay falaa tarjicuuhunna ila alkufaar fain rajacaka allaahu iyo yarjicu bacduhum ila bacdin ilqowl marka kullu dalika waa saas calaa kulli aw urjicahu ama aan ku soo celiyo ilaa manzilihi gurigiisii aan ku soo celiyo alladii kaasoo kharaja minhu uu ka baxay aan ku soo celiyo bimaa naala min ajrin aw haniima aan ku soo celiyo maca maa naala ama xaaluu ku dheehan yahay kuu markaa gaadhay oo min ajrin ajar ah aw haniimatin ama haniime ah xaaluu ku dheehan yahay aan soo celiyo maca maa naala wixii markaa uu gaadhay la jirkeeda aan la soo celiyo isagoo weheliya oo ajara ama khaniimiyo furasho ah awdu waxay noqonaysaa yacni bimacna alwaaw oo lagama tilmaamaayo labada mid baa dhacayso ama ajar buu la soo noqon haniimo ka maran ama haniimu la soo noqon ajar ka maran labada mid muraadku ma aha ee isagoo khaniimadiiyo furkii helay mar hadduu yacni waxaweeye ilaahay dartii jihaadku ka ahaa haniimadoonun aanu ka ahayn ee ilaahay dartii uu ka ahaa ajarkiina waa helayaa haniimadiina waa yeelanayaayoo furkiina waa yeelanayaa walow markaa waxa weeye dee ka aan haniimo soo helin ee uu ka ajar badnaanayo kaasi haba ajar badnaadee laakiin kan laftiisu dee ajarkii iyo haniimadiiba waa helaya maxaanu leenahay kaasaa ajar badnaanaya xadiis baa soo arooray tilmaamaya yacnii kuwa jihaada oo dabeedna guulaysta dabeedna furna furta oo haniimana hela cadowgoodina ka libaysta tacadaluu yacni qayb ajarkoodii ka mid ay soo dedejisanayaan oo la soo hormareen oo wax ajarkoodii ka mid ay cunayaan marka waxa weeye kan kale ajarkiisu waa u dhammaystiran yahay miaan isagu wax fura soo helin ee waxa weeye markaa yacni dagaalkii marka uu ku adkaaday yacni waxaa noqonayaa isagu markaa inuu ajarkiisu badan yahay dhibta markaa uu ku sugan yahay daraaddeed ayaa sawaabkiisii ajarkiisu usii badan yahay marka aw haniimatin wa haniimatin bay macnuhu u dhacaysa bimacna alwaaw ajar iyo haniimaba wixii markaa uu soo gaadhay la jirkeedu la soo noqonaya ayuu allah la soo celinayaa gurigii uu ka baxay qofkaasi lagu soo celinaya waladii nafsu muxammadin biyadih nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku dhaartay kee nafta muxamed biyadihi gacantiisa ku sugan tahaye maa min kalmin yuklamu fii sabiili illaah maa min kalmin dhaawac ma jiro dhaawacaasoo yuklamu la dhaawacayo fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa loo dhaawacayo ilaa jaa'a yowma alqiyaamati ka hay-atih inuu yimaaddo mooyaane maalinta qiyaame ka hay'atihi qaabkiisii inuu ku yimaado iyo sifadiisii yowma kulima maalintii la dhaawacay qaab ku ahaa inuu ku yimaado mooyaane oo maalintii la dhaawacay siduu ahaa wuxuu ahaa dee markaysagaa nabarkii oo cusubba ku yaallay oo dhiig leh lownuhu lownu damin midabkiisu waa midab markaa dhiig weeye wa riixu riixu miskin urtiisuna riixu miskin waa udgoonka miskiga la yidhaahdo urtiisoo kale weeye yani waxaa loo jeedaa udgoonka ka soo kankamaya wuxuu la mid yahay miskiga udgoonkiisa ka soo kankamaya oo kaluu la mid yahay waaladii nafsu muxammadin biyadih waxaan ku dhaartay kay nafta muxamed gacantiisa ku sugantaan ku dhaartay gacanta ilaahay waa gacanaan gacmaha makhluuqaadka la mid ahayn kayfkeeda iyo qaabkeedan aynaan garanayn sida laynoogu sheegay inuu rumaynino lama awilayo oo lama odhanayo biyadihi waxaa loo jeedaa biqudratih la odhan maayo oo sifadan markaa sideedii ayaa loo daynaya loo rumaynaya loo ictiqaadinayaa laakiin daahirkeeda laga leexin maayo ha yeeshee tashbiiha laga nafinayaa loo diidaya a'immadii salafkuna waatay yidhaahdeen sida imaamu tirmidi baa ku soo aroorinaya kitaabkiisa ee sunanka ama jaamica kolba kii laga cabbiro inuu isxaaq ibnu raahuyah uu yidhi tashbiihu ma aha inaad tidhaahdo ilaahay waxaa u sugnaaday yacnii yad iyo gacan baa u sugnaatay ama basar baa u sugnaaday ee waa in la yidhaahdo tashbiihu yadunka yadii wa samcunka samcii wa basarunka basarii markaasay tashbiih noqonaysa laakiin inaad tidhahdo ilaahay yad baa u sugnaatay iyo samci baa u sugnaaday iyo basar baa u sugnaaday oo aad tidhaahdo waxaweye kuwa khalqiga lama mid ahaa tashbiih ma noqonayso waaladii nafsu muxammadin biyadih lowlaa an ashuqa cala almuslimiina maa qacadtu khilaafa sariya lowlaa an ashuqa cala almuslimiina muslimiinta inaan dhibo inaan karaahiyaysanayo haddaynay ahaan lahayn mid jirta haddaynay ahaan lahayn ay lowlaa karaahatu yacnii haddaan marka waxa weeye muslimiinta inaan dhibo inaan kahanayo haddaynay ahaan lahayn mid jirta haddaynay ahaan lahayn maa qacadtu khilaafa sariya maa qacadtu ma fadhiisteen khilaafa sariyatin ciidan gaada ah ama ilaalo ah oo baxay yacni jihaad u baxay dabadood ma fadhiisteenoo kama hadheen yacnii cid kasta oo jihaad u baxaysa waa raaci lahaa laakiin muslimiintu inay ku dhibaatoodaan baan ka baqaya saryadaasoo taqzuu yacni markaa duulaysa fii sabiili illahi ilaahay waddadiisaoo jihaadkaa u duulaysa abadan weligood kama hadheen kama dambeeyeenoo kama hadheene waa raaci lahaa yacni kooxdii kastee baxaysa ayaan jihaadka u raaci lahaa laakiin markaan dee baxo macnuhu wuxuu u dhacayaa muslimiintuna waa ila baxayaanoo waxay karaahiyaysanayaan inay iga hadhaan taasna waxaa ka imanaysa inay ku dhibaatoodaan walaakin laa ajidu sacatan fa axmilahum ha yeeshee laa ajidu ma helaayo sacatan ballaadh xoolaha lai ballaadhiye heli maayo oo fa axmilahum dabeedna aan wax ku qaado gaadid aan ku qaado aan markaa ku qaado marka walaa yajiduuna sacatan iyaguna markaa waxaa ballaadh ma helayaan yacni waxay iyagu isku daberaanoo markaysaga jihaadka u soo raacaan oo naftooda ugu soo baxaan iyaguna ma helayaan anna gaadiid uma wada helayo iyo waxaan ku saaro uma wada helayo wayashuqu calayhim an yatakhallafuu cannii waxa iyagana dhibayso dhibaato ku ah inay iga dibdhacaan oo waxay is odhanayaan ma rasuulkii ilaahay u baxay baa idinku hadhaysaan oo iska joogaysaan yaa yacni haddii cadow helo yacni waxa weeye idinkuna aa ka maqan tihiin dee arrinka noocaasi miyaynay ahayn markaysagaa dhibaato aynay ahayn haddii habdhow wax ku dhacaan soo is iscilkaanbii maysaan marka waxa weeye in rasuulkii ka hadhaan way dhibsanayaan iyaguna walladii nafsu muxammadin biyadih waxaan ku dhaartay ka nafta muxammed gacantiisa ku sugan tahaye lawadidtu waxaan jeclaystay an akhzuwa inaan markaa duulo jihaad u baxa ayaan markaa jeclaysto fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa jihaadkaa inaan u duulo u baxaan jeclaystay an akhzuwa fii sabiili illah oo fa uqtala dabeedna lay dilo uma aqzuwa dabeedna inaan markaa jihaad u baxo ayaan jeclaystay oo u duulo oo fa uqtala lay dilo uma aqzuwa intaa dabadeedna inaan markaa jihaad u duulo u baxo ayaan jeclaysto oo fa uqtala lay dilo rawaahu muslim xadiiska muslim baa soo wariyey wa rawaahu albukhaariyu bacda bukhaarina qayb ka mida xadiiska ayuu soo wariyey qayb ka mida ayuu soo wariyey alkalmu aljarxu kalmigu waa jarxiga ama waa dhaawaca waa dhaawaca weeye xadiidku wuxuu tilmaamayaa fadliga jihaadka ayuu xadiidku ka warramayaa masalada koowaad ee uu tilmaamay waxay tahay inuu ilaahay u damaano qaaday ciddii jihaad u soo baxda oo iimaan ilaahay ay rumaynayso iyo rasuulladiisa ay rumaynayso iyo jihaad doon sawaabkii jihaadka doonaya aawadeedu u soo baxa inuu ilaahay u damaano qaaday inuu ama janno geliyo ama gurigii uu ka baxay inuu ku soo celiyo mujaahidkaasi isagoo ajar iyo khaniimo wata oo ajarna loo qoray iyo sawaab khaniimo iyo furna helay awdanoo kale waxay yidhaahdaan markay sheegayaan waxay yidhaahdaan waa mujawisat ljamci maanicat lkhuluwi yacni waxay bannaynaysaa in labada la kulmiyo way bannaynaysaa oo labadu israacaan maanicatulkhuluwi labadaba inuu ka madhnaadana waa diidaysaa yani laazim ma aha mar walba labadu inay wada socdaan laazim ah waxa weeye waa mujawisatljamci kulminta waa bannaynaysaa in ajarkii iyo khaniimadu u kulmaan lkhuluwi inay ka madhnaadaan labadubana waa diidaysaa waa dhici kartaa ajar keliya inuu la soo noqdo inuu labadaba la soo noqdona waa dhici karta laakiin labada inuu ka wada madhnaadaa ma dhacayso macnaha saasaa looga jeeda xadiisku wuxuu kaloo sheegayaa ruuxii la dhaawaco jihaad loo dhaawaco isaguna maalinta qiyaame wuxuu imanayaa isagoo yacni markaa dhaawicii qaba oo aad mooddo nabarkii inuu cusub yahay oo dhiiggii markaa waxa weeye ku yaallo dhiiggiyo qoyan baa ku yaalla ya yacni saa u furan yahay oo markaysa markaa dhiiggii soo baxayo ya wakh wakh midabkuna waa midab dhiig yacni waxa markaa carfiga ama markaa waxaa laga yacni markaa dareemaya raayixa ahaanna yacni udgoon baa ka soo kankamaya ya udgoon ayaa ka soo kankamaya marka qaarkood ur marka la yidhaahdo waxaa u soo degdegaysa kolley yacni marka ur yacni waxa xun ayaa u soo degdegaysa haddii la yidhahdo shaygaasi waxa weeye dee ur caynkaasuu leeyihi marka urtii waxay u qaadanayaan in markaa shayga markaa qarmuun inuu yahay taasay u qaadanayaan dadka qaarkood marka udgoon baa ka soo kankamaya yacni udgoon ayuu leeyihi laakiin midabkiibaa midab dhiiga ah. midab dhiig ah marka waxay ku tusinaysaa sidii waxaweeye markaa iyadoo lagu keenay qaabkii uu ahaa haddana waxa weeye markaa udgoonkani waxay noqonaysaa eh, in markaa waxaweeye sawaabkiisi inay ka mid tahay oo waxaweeye markaa loo udgoonaynaayo oo xaalad wanaagsan ayuu markaas sidaa ugu imanaya xaalad wanaagsan buu ugu imanaya jihaadkan lagu soo dilay wuxuu markhaati u yahay yacni isaga marka waxa weeye iimaankiisii iyo tasdiiqiisii ayuu markhaati u yahay waxaa kaloo xadiiska ku sugan siduu nebigu u jeclaa calayhi salaatu wasalaam jihaadka siduu ugu jeclaa uguna dadaalaayo dadka markaa jihaadka u baxana waxay ahaan jireen sariya iyo waxaweeye markaa ciidan weyn bay labada qayboodba ahaayeen marka ciidanka saryadii waa ciidan kooban oo aan khaasatan nebigu la socon marka dee saraaya iyo ghazawaat baa kala jiray ghazawaadkuu nebigu raaci jiray calayhi salaatu wasalaam marka dee haddii in muslimiinta inaan dhibo aanan ka baqayn ama aan karaahiyaysanaynin yacni ciidan kastoo baxaya kama hadheen oo jihaad u baxaya ee qolo walba waa raaci lahaa yaa laakiin tudhaalo ummadda u tudhaayo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u raaci waayey saasuu u raaci waayey waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam raxmaddiisa iyo siduu ummaddiisa ugu tidhaayey waa raxmad buu ahaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin yacnii kumanu soo dirin ba allah yidhi naxariis xaalaad u tahay caalamiinta aad naxariis u tahay mooyaane xaal kale kumanu soo dirin ee xaalaad naxariistaanu ku soo dirna inamaa ana raxmatun muhdaah waataa xadiis lagu soo wariyey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ahay raxmad la hadiyeeyo ummadda hadiyad loo siiyey yacnii dadka hadiyad loo siiyey ayaan marka ah wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu tamaniyayo oo jeclaa inuu markaa jihaado oo jihaadkaa lagu dilo oo haddana marka waxa weeye lasoo nooleeyo oo haddana jihaado oo lagu dilo oo haddana lasoo nooleeyo oo haddana jihaado oo lagu dilo sidaa inuu jeclaa waxay ku tusinaysaa tamaniga khayrka la tamaniyaya inay fiican tahay ku tusinaysaa waxay kaloo ku tusinaysaa sida nebigu sala allahu aleyh wasalam isagoo og inaan laba dilayn oo allahu yidhi wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baa dadka kaa ilaalinayo oo kaa dhowraya oo bimacnaa cid markaa ku dilaysaa ma jirto iyadoo saa loo sheegay ayuu haddana wuxuu tamaniyayay in jihaadka lagu dilo waxaa laga qaadanayaa tamaniga markaysagaa khayrka la tamaniyayaa in markaysa ay fiican tahay ayaa laga qaadanayaa nebiguna khayrka jeclaa jihaadkana si gaara inuu u jeclaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam xadiiska kun iyo saddex boqol iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo afar iyo toban wa canhu bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi rasuulka ilaahay waxau yidhi sala allahu aleyh wasalam maa min makluumin yuklamu fii sabiili illah maa min makluumin mid la dhaawacay ma jiro mid la dhaawacay ma jiro makluumkaasoo yuklamu la dhaawacay fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa loo dhaawacay oo jihaad lagu dhaawacay ilaa jaa'a yowma alqiyaama inuu yimaado mooyaane maalinta qiyaame wuxuu maalinta qiyaame imanayaa wa kalmuhu yadmaa walxaal kalmuhu dhaawiciisu yadmaa uu dhiigayo dhiig markaa keenayo dhiig ka imanayo allownu lownu damin allownu midabku lownu damin waa midab dhiig wariixu urta ka yacni laga urinayaana ama carfiga iyo waxa markaa udgoonka laga urinayaana riixu miskin waa udgoonka miskiga la yidhaahdo urtiisoo kale ama udgoonkiisoo kalea laga urinaya oo ka soo kankamaysa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa qof kastoo jihaadka lagu dhaawaco oo iimaan iyo ikhlaas ay ka ahayd oo riyaa iyo istus ayna ka ahayn maalinta qiyaame wuxuu imanayaa isagoo dhiiggii leh oo nabarkii uu dhiigga keenayo oo dhiiggii markaa ka furan yahay oo soconayo ayoo ka imanayo dhiiggii ayuu maalinta qiyaamo imanaya midabkuna waa midab dhiig udgoonna waa ka soo kankamayaa oo raa'ixa udgoon oo miski ah ayaa ka soo baxayso dadka u dhowi xataa ay urinayaan dadka u dhowi ay marka waxa udgoonkaa dareemayaan oo ay marka waxaweeye markaa xawaastooda ku dareemayaan muttafaqun calayh xadiiska kun iyo saddex boqoliyo afar dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqoliyo shan iyo toban wa can mucaadin radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wassalaam man qaatala fii sabiili illaah ku kastoo dirira ama dagaalama fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa u dirira ama u dagaalama min rajulin muslimin oo nin muslima ah fuwaaqa naaqatin hali inay ka xigsimooto qadar la'eg dagaalama fuwaaqa waxaa loo jeedaa marka hasha inta marka waxa weeye caana ku soo dhacayaani mar labaad ay xigsimoonayso ilaa intaasaa laga tilmaamayaa yacni fuwaaqa naaqa qadar la eg hali inay ka xigsimooto caanaha marka laga liso naasaheeda inta caana ku soo dhacayaanu mar labaad ay ka godlan karto qadar intaa la eg kii markaa jihaada oo dagaalamo oo gaaladii la dirira liajli illaah wajabat lahu ljanna janna u waajibtay janno ayaa u waajibtay waman jurixa jurxan fii sabiili illaah waman jurixa ku kastoo la dhaawaco jurxan dhaawac la dhaawaco fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa oo jihaadka a loo dhaawaco fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa oo jihaadka a lagu dhaawaco aw nukiba ama waxa weeye la dhibaateeyo nakba dhibaato la dhibaateeyo nukiba la dhibaateeyo nakbatan dhibaato la dhibaateeyo ay nukiba fa innahaa tajii'u way imanaysaa nakbadaas ayaa imanaysa dhibaatadaas yowma alqiyaamati ka akhzari maa kaanat ama almadkuurata la soo sheegay way imanaysaa oo dhaawiciiyo ku dhacaya nakbadaba ku dhacaya laba shay haddii la soo sheego aw laysugu cadfo deedna damiir loo celiyo sida badan damiir mufrada loo celiya damiir mufrada ayaa loo celiya marka waxa weeye awjuh baana iskaga sugan marka marka mid mufrada loo celiyo ta oo kale in markaa lagu fasiro ama macna wada koobsanaya lagu fasiro wastaciinuu bisabri waasalaa wa la kabiira wa innaha salaadu ama wa innaha isticaanadu isticaanadu maxay u noqonaysaa labadii noocba waa soo gelayaan hadday tahay salaaddii la kaalmaysanayay iyo hadday tahay sabirkii la kaalmaysanayey labada sigoodba oo loo fasiraa marka fa innahaa nakbadu inaad ta u celiso ama fa innaha yacni markaa taa la soo sheegay almadkuura oo hoosta ka noqonaysaa dhaawaca iyo dhibaatadaba taji'u way timaaddaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ka akhsari maa kaanat siday ugu badnayd xaalay la mid tahay bay timaaddaa nabarkiiyo dhaawicii markuu ugu weynaa ugu dhiigbaxa badnaa ayuu ku imanaya lownuha azacfaraan midabkeedu waa sacfaraan weeye ay lownu zacfaraan baa macnuhu dhacaya min baabi xadfi lmudaaf midabkeedu waa midab sacfaraan ama waa ka zacfaraan macnaa waa tashbiih baliiq ay tahay midabkeedu waxa weeye waa sacfaraan oo kale wa riixuhaa kalmisk urteeduna waxay ka dhigan tahay sidii markaa udgoonka miskiga ah oo kaley ka dhigantah rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu ihi waa xadiis xasan oo saxiixa weeyaan buuri waa xadiis xasan oo saxiixa waa saxiix xadiiskani xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ruux kasta oo ilaahay waddadiisa jihaadka ah u dirira qadar aan badnayn in hali ka xigsimotoo kala dagaalamo oo diriro oo jihaada janna u waajibtay cumrigiisa qadar intaa leeg hadduu jihaado janna u ama nabar loo geystana aakhire wuxuu imanayaa iyadoo nabarkaasi sidii ugu badnaa ee waxaweeye ugu dhibaatada badnaa uu ku sugan yahay hadduu dhiig dhiigbaxa iyo candhiigbax ku sugnaa markuu dhiiggu ugu badnaa ayuu ku imanaya nabarku ugu weynaa dhiiggaas midabkiisu zacfaraan buu u yahay udgoonka laga dareemayaana udgoonka miski oo kale la mid xadiiskii hore waxaynu ku soo ararnay allownu lownu damin kanna waxaynu ku haynaa lownuha zacfaraan zacfaraankana waxaynu naqaannaa inuu waxa weeye casaankiisu aanu aad u xoog badnayn aad moodda inuu yaro khafiif yahay yacni ayaad mooddaa calaa kulli xaal dee isma diidays isma diidays oo haddii uu markaa zacfaraanka la mid yahay shabah dhiiggii waa ku leeyahay walow rasiinkii aanu ahaanbe yacni shabah waa ku leeyahay yacni markaa taasaa laga tilmaamaya marka raa'ixadii markaa dhiigga ma lehee wuxuu leeyahay marka udgoon buu marka isaga u leeyahy udgoon ayuu leeyahy marka taasna waxay tilmaamaysaa fadliga uu leeyahay ruuxa markaa jihaadkii yacni lagu dhaawaca fadliguu leeyahay ayuu xadiiskanna tilmaamaya wuxuu kaloo tilmaamaya ruuxa qadar yar jihaada in waxa weeye janno u waajibayso janno inay u waajibayso ayuu marka xadiisku tilmaamaya xadiiska kun iyo saddex boqol iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo lix iyo toban وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة مر رجل ninbaa soo maray min أصxaabi rasuuli الlahi salى الlahu عalيh wasalam asxaabtii nebiga ka mida bishicbin wuxuu soo maray meel marka waxa weeye markaa dariiquu soo maray oo fiihi cuyaynatun ili ay ku sugan tahay ishaasoo min maa'in biyo ah cuyayna wa tasgiiru cayn waa il yar il yar oo durdura ah. oo min maa'in biyo ah cuyaynatun ishaasoo cadbatun macaan cuyaynadaa laga sifaynaya fa acjabathu way cajabisay bimacnaa wuu wanaajistay oo wuxuu ku tiriyey shay wanaagsan fa qaala wuxuu yidhi low ictasaltu annaasa fa aqamtu fii hada ashicbi haddaan dadka ka dheeraan lahaa oo fa aqamtu aan ku sugnaan lahaa fii hada ashicbi yacni markaa dariiqan buurta aan ku sugnaan lahaa ama wadiiqadan aan ku sugnaan lahaa buurta karintan yar walan afcala mana samaynaayo xataa asta'dina rasuula allaahi sala allahu aleyh wasalam ilaa aan rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam aan idan weydiisanaayo oo inuu i oggolaado aan ka dalbaayo weydiisanaayo samayn maayo marka lowdu waxay aqbali kartaa inay tahay tamanni oo uu leeyahay haddana halkan markaa ictisaali lahaayo sidaa yeeli lahaa waa jeclaan lahaa mansaa yeelo oo macno tamanni looga jeedo iyo in laga tilmaamaayo low ictasaltu nnaasa markaa macnuhu u dhacaayo maan dadka ka dheeraado halkan ku sugnaado maan ishanna iska cabbo saa uu leeyahay oo tamanni uga jeedo oo lowda tamanni waa loo isticmaalaa macno labaadna waa loo fasiraayo waa in la yidhaahdo haddaan dadka ka dheeraan lahaa oo aan halkan ku sugnaan lahaa yacni lakaana axsan way fiicnaan lahayd oo ay markaa jawaab u baahanayso marka wuxuu yidhi say doontaba ha ahaatee yeeli maayo ilaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam aan ka idan dalbo aan ida weydiisto inuu i oggolaado fadakara dalika lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu u sheegay arrinkaa rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam buu u sheegay fa qaala wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam laa tafcal ha samaynin oo ha yeelin fa ina muqaama axadikum waayo sugnaanshaha midkiin ku sugnaado fii sabiili illahi ilaahay waddadiisaoo jihaadkaa ku sugnaadaa afdalu min salaatii fii beytii sabciina caama afdal waa ka fadli badan tahay min salaatii salaaddiisa fii beytii gurigiisa gudihiisa uu ku tukado waa ka fadli badan tahay sabciina caama toddobaatan sano inuu gurigiisa ku tukado oo halkaa ku sugan yahay yacnii wakhti yar oo uu ku sugnaado jihaadkii ayaa ka fadli badan alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum miyaydaan jeclayn an yakfira allaahu lakum inuu allah idin dembi dhaafo miyaydaan jeclayn wayudkhilakum aljanna jannadana inuu idingeliyo miyaydaan jeclayn bimacnaa haddaad sidaa jeceshihiin sidii laydinku dembi dhaafi lahaa jannadana laydinku gelin lahaa waa inaad jihaadkaa la timaadaan macnuhu saasuu dhacaya uqzuu fii sabiili illaah uqzuu jihaada oo duula fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa u jihaada oo u duula man qaatala fii sabiili illahi ifwaaqa naaqah man qaatala ku kastoo dagaallamo oo dirira fii sabiili illahi ilaahay waddadiisaoo jihaadkaa u dagaallamo u dirira fuwaaqa naaqatin hali inay ka xigsimooto qadar la'eg u diriro u dagaallama wajabat lahu aljanna waxaa u waajibaysaa janna ayaa u waajibaysa janno ayaa u waajibaysa rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu idhi waa xadiis xasan ah weeyaan buu buuri waalfuwaaqu fuwaaquna maa bayna alxalbatayni labada lisitaan waxa u dhexeeya weeye waa intii hashu ay ka xigsimanayso weeye marka la liso inta kale caana kaga soo dhacayaane ay ka xigsiimoonaysa ka godlan karto intaasaa waxaa laga tilmaamaya qadar intaa leeg baa looga jeeda yacni waagaa hore dee saacada ma jirin saas aawadeed qiyaasaha ay yaqaaneen waxay wax ku qiyaasi jireen yacni yacni ashyaada la midkaa bay wax ku qiyaasi jireen saasaa fuwaaqa naaqa yacni markaa loo yidhi xadiiskani wuxuu ka warramayaa fadliga jihaadka ayuu ka warramayaa iyo in jihaadku fadli badan yahay ayuu sheegaya waxaanu tilmaamayaa cibaadada ruuxu gurigiisa iskaga cibaadaysto waxaaba ka fadli badan wakhti yar ou jihaadkii ku sugnaado ayaaba ka fadli badan oo ka khayr badan ilaah uu xadiiskani markaa sheegaayo faina muqaama axadikum fii sabiili illaahi afdalu min salaatii fii beyti sabciina caama wa fadli aad u weyn marka fadligaas jihaadku inuu fadli weyn yahaa laga qaadanaya aad iyo aad fadligiisu u weyn yahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa jihaadkii in dembidhaaf iyo jannaba lagu helaayo alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum wayudkhilakum aljanna waxaa kaloo laga qaadanayaa qadarka yar ee jihaadka ah oo inay halika xigsimooto qadarka la in janno markaa waxaa lagu helaayo jannadii u waajibayso wajabat lahu ljanna man qaatala fii sabiili illahi ifwaaqa naaqatin wajabat lahu ljanna jannaaba u waajibaysa waxay ka mid tahay fadaa'isha uu jihaadku leeyahay ayay ka mid tahy waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabadu wixii ay doonaan ilaa nebiga ay u noqdaan oo su'aalaan inaan iskaga kici jirin o iskaga tallaabsan jirin shay marka hore loo sheegay haddaynay ahayn yacni waxay weydiin jireen rasuulka sala allahu alayh wasalam ayay su'aali jireen saas awadeed baa saxaabigu yidhi walan afcala xataa asta'dina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam uu saas yadaa u yidhi halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk